أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة البqرة wuxuu ka bilaabmaa casharkeena aayadda laba boqol iyo labaatan iyo afaraad ee suuradda ka mid a aayadda laba boqol iyo labaatan iyo afar qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaa tajcalu llaha walaa tajcaluu haka yeelinina allaha allaha ka dhiganina curdatan mid ku gudban haka dhiganina liaymaanikum liajli aymaanikum dhaarihiina darteed alla mid ku gudban haka yeelanina oo haka dhiganina an tabaruu inaad baarinimo fashaan ku ku gudban watattaquu inaad cabsataan watuslixuu aada hagaajisaan beyna annaasi dadka dhexdooda aada hagaajisaan mid ku gudban alla subxaanahu watacaala dhaartiina ha ugaga yeelanina wallaahu alla <clears throat> samiicun mid maqlid badan waayo caliimun oo ogaal badan laa yu-aakhidukum ullaahu alla idiin qaban maayo bilaqwi <clears throat> laqwiga sababtiisa idinku qaban maayo hadalka meelka gef gefka ahee laqwiga iska ah fii aymaanikum dhaarihiina dhexdeeda xaal uu yahay uu ku sugan yahay walaakiin lagu noqoye yu-aakhidukum wuxuu alla idiin qabanayaa bimaa kii ayuu idiin qabanayaa kasabad ay kasbatay oy shaqaysay quluubukum quluubtiinu ay shaqaysay wallaahu alleh gafuurun mid dembi dhaafid badan waayo xaliimun oo dulqaad badan oo aan cuquubada lasoo la degdegaynin labadan aayadoodba dhaarahay ka waramayaan midda koowaad waxay tilmaamaysaa qofka inuunan <clears throat> dhaartiisa magaca alle e wallaahi billaahi ah inuunan ka dhiganin mid ku gudban oo uga gudban daacadii iyo khayrkii uu fali lahay oo dadka qaar ayaa waxay sameynayaan waxay ka dhaaranayeen shay khayr ah oo inuu baarinimo falo inuu ilaahay ka cabsado dad muslina inuu hagaajiyo islaax bayna annaas uu sameeyo ayuu wuxuu wuxuu ka yeelayaa magaca alle ayuu wuxuu wuxuu ka dhigana mid uga gudban oo markaa yacni uga dadban waxaa marka yacni daacadaa uu sameyn lahaa macnaheeduna waxay tahay haddii aada adiga daaco rabta inaad samayso oo ay lacalla kaa dhacday inaad ka dhaaratay oo tidhi wallaahi inaanan hebel la hadlaynin hebelkiina inaad la hadasho inaad la inaadan la hadlin waa goyn aada goynaysid waayo <clears throat> markaasoo kale markaa war hebel maxaad ula hadli weysay may waa ka dhaartay dhaartiibaad waxaad ka dhigatay oo magicii ilaahay mid khayrkaas kaaga gudban oo aadan kaga yacni aadan ku aadan ku gaari karin ama mid yacni waxaad ka dhigtay magacii ilaahay baad iskaga dadabtay yacni khayrkii iyo wanaaggii marka dhaartii sidaa ha ka yeelanina magacii ilaahay idinkoo dhaar isticmaalaya si ayaan la yeelin walidaalika rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay qofkii dhaarto oo man xalafa biyamiinin qofkii dhaar dhaarto fara'aa gayrahaa khayran minhaa dhaartaas keyrkeed inay u kheyr badan tahay arko falyukafir can yamiinihi dhaartiisa ha ka kafaaro guto walyafcal iladii huwa khayr shayga khayrka ahna ha sameeyo waxaa la diidayaa marka dhaartu inay khayr kaaga aadanaato oo ay kaa dadab ay kaaga noqoto ay kaaga gudbanaato macnaha marka aayadda macna sidaas waaye macno labaadna macnaha waxay tahay ilaahay magaciisa ha ku ciyaarinina waay wax iska basiid oo yar ha ka dhiganinoo ee mar walba aada wallaahi saasaan yeelayaa wallaahi saan bilaahi saan yacni dhaartaada yaynan badanin oo alla wuxuu leeyahay waxfaduu aymaanakum dhaartiinnii markaa ilaaliya ayuu alla leeyahay xataa shayga xaqa ah ee adiga yacni wax loo dhaarto astaahilo ha ku dhaaranina idinka nacam oo dhaartiinna ilaaliya magacan maadaama dhaartu magac ilaahay ay tahay xambaarsan tahay ee magacaas ilaahay subxaanahu watacaala dhowra oo ilaaliya <clears throat> ha ka dhiganina ilaahay mid si fudud un lagu gaaro oo magaciisa si iska fudud oo basiid a ah lagu gaaro ha ka dhiganina macna sidaas waay macno labaadna markaas marka curdatan macnaheedu waxay iska noqonaysaa carad shay marka yacnii kabdhow oo kale ha ka dhiganina waay marka nacam shayga marka lagu shiish baranaayo oo kabdhow ama kabdhood iyo la samaynayo qof walbaa marka yacni xaggaasu iska aadaa oo shaygii si fudud inuu ku gaaro ayuu ku dadaalaa marka ilaahay magaciisii sidii kabdhood oo kale ha ka dhiganina waayo oo ilaaliya magaca ilaahay ha idinla weynaado macnahaasna waa ishaaray abuu xayaan kitaabkiisa tafsiirka ee baxrulmuxiidka <clears throat> walaa tajcalu llaha walaa tajcaluu haka yeelinina allaha allaha ka dhiganina macnaha curdatan ay mucaradan mid lagu gudbiyey lagu gudbay oo lagu dadbay yacni dadab yacni mid maanic oo celiyo oo markaa yacni ku gudban allah ka dhiganina liaymaanikum liajli aymaanikum dhaaraha aada dhaaranaysaan dartoodna ha uga dhiganina alle yacni ku idinka celinayo oo idinkaga gudban an tabaruu min an tabaruu inaad baarinimo fashaan idinkaga gudban oo idinka celinaayo inaad baarinimo fashaan watataquu aad cabsataan watuslixuu aad hagaajisaan bayna annaasi dadka dhexdooda saa marka ha yeelina ee waxaa kaloo iska bannaan an tabaruu in masderkaa laga dhigo anta iyo wax ka dambeeyo in laga dhigo mafcuulu liajlihi oo markaa ay noqoto an tabaruu lianlaa tabaruu inaydnan baarinimo falin watattaquu lianlaa tattaquu inaydnan ilaahay ka cabsanin wa tuslixuu walianlaa tuslixuu bayna annaas si aydnan baarinimo u falin oo aydnan ilaahay uga cabsanin oo aydnan u hagaaji yacni dadka aydnan dhexdooda hagaajinin arrintaas sidaa inaydnan yeelin darteed dhaarta ilaahay magaciisa ha ka yeelanina mid idinkaga gudban wallaahu alla samiicun weeyaan mid maqlid badan caliimun ogaal badan marka qofkii ka dhaarta shay daaco ah xal ayaa loo sameeyo dhaartiina ha ka kafaaro guto daacadiina ha sameeyo oo younan ku marmarsiyoonin aniga waxaan waa ka dhaartay ma samay karo yaanu ku marmarsiyoonin laa yu-aakhidukum ullaahu alla idiin qaban maayo bilagwi bisababi lagwi yacani ba'da sababiye waa laga dhigi karaa lagwiga darteed yani sababkiisa yacni alla idiin qaban maayo ayb e, yani laqwi sababtii alla idinku qaban maayo fii aymaanikum dhaarihiina dhexdeeda xaal ou ahaadayna laqwigaas <clears throat> ay kaa-inan fii aymaanikum xaal ou e, dhaarihiina dhexdeeda ou ahaaday dhaarta marka laga hadlaa saddex qayboodaa loo qaybiyaa midna waxaa la yidhaahdaa yamiinu laqwi midna waxaa la yidhaha alyamiin eh, alyamiin lmuncaqida yamiin oo muncaqida ah wey midda saddexaadna waxaa la yidhaahdaa eh, waxaa weeyaan alyamiin alghamuus saddex nooc waayo marka halkan aayaddan waxaa looga hadlay yamiin lagwi yamiinu lagwi marka maxaa la dhahaa dhowr macnay culimada ku macneeyaan waxay qaarkood ay yidhaahdaan yamiinu lagwi waxaa laga wadaa midda qofka oo afkiisa iskaga dareersaday oo waa maxay inuu yidhaha laa wallaahi nacam wallaahi balaa wallaahi ninkii hebel ma aragtay waa arkay wallaahi wallaahidaa marka qasad ma aha uma qasdin asaga <clears throat> waxaas iyo ka waran saas waayo wallaahi waa qasad dhaarba maba ahanba maba yaallaba meesha waxaa kaloo yamiinu laqwi culimada qaarkood ay ku tilmaamaan waxbaad ka dhaaratay adii siday sibay kula ahayd ama yacni dood iyo carada darteed markaad intaad xanaaqdo oo aad yani dooda ku xeel dheeraatoo kale <clears throat> dhaarta oo qofka la imaanayo iyo waxyaabahaasna marka yacni waa lagu macneeya ayb <clears throat> lagwigana sidiisa waxaa la yidhaha kullu mudaraxin min alkalaami wax kastoo la tuuro oo warka ka mida ah, laa yuctadu bihi aan la tirsanin ayb qowm marka culimada waxay yidhahdeen maa yasbiqu ila lisaan waa wax carabka ku degdegayo nacam wallaahi balaa wallaahi laa wallaahi oo kale ayb iyo caqdi iyo qasad la-aan ayb oo marka caaisha waxaa laga wariyey waxay tihi laqulyamiini laqulyamiinka qowlul qofka inuu yidhaaho waayo laa wallaahi wa balaa wallaahi sidaasaana shacbi iyo cikrimo iyo uu ku tegay imaamu shaaficina laqwiga sidaasuu ku fasiray waxaa kaloo caaisho laga wariyey aymaanu laqwi <coughs> iyo dhaaraha oo laqwiga maa kaanat fi lhasli walmiraa'i walkhusuumati <coughs> waa dhaarta markay dadku murmaan oo ay doodaan qofka uu iska dhaarto iyo sheekada aan qalbiga kasoo go-eyninee dood un ay dhalinayso qowm kaleo culimada kamidana waxay yidhaahdeen huwa an yaxlifa calaa shayin yaraa anahu saadiqun fiihi uma yatabayanu lahu khilaafu dalika shayba wuxuu u arkaa inay si tahay bay la tahay markaasuu ku dhaara inuu run ku sheegayo isu maleeyaa mar dambaa waxaa u caddaanaya sidiiba wixii inaynanba ahayn ayb taasoo kale waxyaabaha waana qowlulxasan iyo zuhri iyo saddexdaas tafsiir baa ugu caansan ayb yemiinulaqwiga marka laga hadlayo muranka iyo cara iyo waxa ku yimaado iyo carada dhexdeeda wax aada is leedahay waa run baad ku sheegaysaa adi ay kula tahay oon sidaa noqonin markii dambe hadalka aan la tirinin oo laa wallaahi iyo balaa wallaahi middaas dambaana imaamu shaafici uu ku tegay dhaartan <clears throat> nooceeda labaad waxa uu yahay yemiin muncaqida la yidhaahdaa waa midda qofka qalbigiisa kasoo go-day oo uu ugu talagalay inuu dhaarto badanaana waxay ku tacalluqdaa wax mustaqbal ahoo soo socda iyo oo qofkii marka inuu yidhaha wallaahi inaana waxaasi waxaa sameyneyni ayuu ku dhaaranana ayb ama xugun iyo wax lamida iyaa si wax u dhacay dhaartii baa loo soo joojiyey markaas qofkii waa yemiin muncaqido oo qalbigiisa kasoo go-day yemiinta nooca saddexaad waxaa la yidhaha alyamiin alghamuus waa dhaar uu og yahay inuu been ku sheegaayo isaga waa og yahay inuu been ku sheegaayo waana inta badan midaasi waa wax mustaqbal ah ile been marka la yidhaha iyo run wax la og yaho lasoo dhaafay wax hadda kadib soo socdo waa been iyo waa run ma la dhihi karaba maalan xuquuq baa loo haystaa ama xuquuqu markaa yacni dhaarteediyaa timid uu qof ka haysto waa ku inkiray dhaaraa la yidhi waa og yahay inuu beenloow yahay markaasuu dhaartii marka xagaf uu ku siiyey qofkaasoo kale marka sidaas u dhaaranaayo yemiinta iyo dhaarta ou dhaarto waxaa la yidhaha alyamiin alghamuus waxaana loogu bixiyey qofka ayay naarta ama dembiga ayay tiimbisaa oo dhexday dalaq uga siisaa yemiinu lagwi wax kafaaraa kama waajibaan oo aayaddaanaa tilmaantay yemiinta muncaqidada ana suuratu lmaa-idan ugu tegaynaa iyada iyo kafaaradeeda laa yu-aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walaakin yu-aakhidukum bimaa caqadtum اlaymaana fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiin marka yemiinta muncaqidada iyada waa xirmaysaa waa guntanmi ee midda saddexaadee alyamiin اlghamuuska kafaaro ma leedahay iyada ma lahan kafaaro sida in culimada badankood ay ku tageen ilaa qaarkood ay yidhaahdeen imaamu shaafici bis unbaa kafaaro sheegay culimada kale yacni inta badan culimada yamiinulkhamuusku kafaaro male bay dheheen waayo kafaarada waa makhraj oo qofka uu dhibaatada uga baxsado makhrajna waxaa la siiyaa qofkii wixiisu ay isku toostoosan yihiin laakiin nin u qasday magacii ilaahay xaq darra inuu ku goosto oo og inuu been sheegayo midkaa towbo keliya unbaa u furan xaqiina inuu iska celiyo oo xaqii ou ku qaatayna ou celiyo allana oo u towbad keena mar dambena waxaas oo kale uunan ku dhicin uu ka qoomameeyo sidaa uu goosto ayb wixii marka intaa kasii badanee dhaaraha ku tacalluqa suurat lmaa-idan kafaarada iyo meelaha uga hadli doonaa in allahu tacaala marka alla <clears throat> wuxuu leeyahay laa yu-aakhidukum ullahu alla idiin qaban maayo billagwi lagwi aada ku hadasheen sababkii idinku qaban maayo fii aymaanikum dhaarihiina dhexdeeda xaal uuna yahay laqwigaas walaakin lagu noqoye yu-aakhidukum wuxuu idiin qabanayaa bimaa kii ayuu alla idinku qabanayaa kasabad ay shaqaysay quluubukum quluubtiinu waxay shaqaysay waa maxay wixii aada qalbiga ka goosateen waa qalbiga camal uu leeyahay camalka qalbigaana waa iraadada jaazimada ee qofka wax ku go-aansanayo yacnii wixii marka qalbigiinu go-aansaday oo alla idiin qabanayo wallaahu alla kafuurun mid dembi dhaafid badan waaye xaliimun oo dulqaad badan oo cuquubada aan dadka markiiba kula soo degdeginoo fursad ay ku towbad keenaan iyo ayuu alla siinayaa liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna dhaaranayeen min nisaa'ihim haweenkooda xaggoodana ka dhaaranayeen tarabusu arbacati ashhurin afar bilood korashadooda ama sugashadood ayaa u sugnaatay in afar bilood la sugto fa in faa-uu haddii ay soo noqdaan oo ay u laabtaan wixii ay ka dhaarteen dib ugu laabtaan <clears throat> oo haweenkii ahaa jimaacii io ahaa fa in allaha alla kafuurun mid dembi dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan wa in cazamuu hadday go-aansadaan adalaaqa furiin hadday goostaan faina allaha alle samiicun mid maqlid badan waayo caliimun ogaal badan oo aada u og waayo alle labadan aayadoodna alla wuxuu uga hadlayaa xukmu liilaa oo aliilaa <clears throat> maxaa la yidhaha sideeda xaqiiqat liilaa waa alxalif yani aalaa macna xalafa waa dhaartay dhaarta ayaa waxaa la yidhaha aliilaa marka xagga marka la fiiriyo eh, halkaan markay dha yani xaqiiqadu markay dhaar eh, dhaar ay tahay halkan marka aayaddan wuxuu alla ugaga ugaga warramayaa dhaar mucayan ahoo gaar ah oo marka ay noqonayso qofku inuu ka dhaarto haweentiisi inuu jimaaco ayb aayadda marka muraadku waxaa weyn alyamiinu aw alxalifu calaa tarki wadi ilmar-a in la dhaarto waxa lagu dhaaranayana ay tahay in laga tegaayo naagta in la jimaaco loo tago qofka xaaskiisa inuu jimaaco ayuu ka dhaarana oo wuxuu leeyahay wallaahi baan ku dhaartay inaanan kuu tegaynin adiga oonan ku jimaacaynin galmada haweentiisuu ka dhaarana marka meesha waxaa yaallo maxluufu bihi wax lagu dhaaranayo maxluufu calayhi wax laga dhaaranaya ayaa yaalla iyo markaa yacnii qof iyada laga dhaaranayo ilaah uu ku dhacaayo dusheeda uu ku dhacayo ayaa yaallaan ilaha marka shayga maxluufu bihiga waxa marka meeshaan marka la joogo dhaar maxaa galo waxaa galo magac alle iyo tilmaan alle dhaar waa noqotaa wallaahi buu yidhi wuxuu yidhi waladii acbuduhu allah aan caabudayaan ku dhaaranayaa waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaarana wacizat illaahi ilaahay cizadiisaan ku dhaartay magac alle ama tilmaan alle dhaar waa noqonay meeshaan marka joogo waxaa kaloo meeshaan marka la joogo dhaar noqonayo iltizaamu maa yal maa yalzam iltizaamu maa yalzam shay adiga kugu laasimayo inaad laasimsato dusha saarato dhaarow la mid yahay waayo markaad shay adiga aan awal laasim kugu ahayn adiga isku laasimisid meeshaas marka waxaa ku jiro macnihii dhaarta ku jiray oo ahaa alxathu waalmancu ayaa ku jiro saa darteed marka waxaa soo gelaya macnaha ninku haddii uu yidhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan bil aan soomo haddaan adiga kuu tago aan ku jimaaco yacni hadda marka waxaa weeyaan iltizaamu maa yalzam soonkaas waa laazima soo isaga wuxuu laasimsaday shay isaga ku laasimayo oo ku waajibayo lilaahi calaya cidqun ilaahay cidqi xoreynuu igu leeyahay inaan addoon xoreeyo haddaan adiga ku jimaacon kuu tago marka xoreyntaas iyo soonkaasi muxuu iskaga celin rabaa naagta inuu jimaaco iskaga celin rabaa dhaarna maxaa la isaga celinayey naagta inuu jimaaco awalba dhaarta isaga celinayey calaa haadaa marka ismun min asmaa illaahi sifa min sifaat illaahi iyo iltizaamu maa yalzam maxluufu bihigii marka waxaas waayo nacam ayb waxa uu ka dhaaranaya maxluufu caleyhigana maxaa noqonaya jimaac waa inuu haweentii yidhaahdo waxa shayga uu ka dhaaranayo waa tarku ljimaac galmo inuu markaa ka tegayo ka dhaaranayo waxaa iyadana markaa yacni ilaha xaqiiqadiisu waxaa kaleetaha muddow leeyahay ilaa sharcan goormaa la dhihi karaa muddo ayuu leeyahay muddatul iilaa waa inuu dhaarto tarkuljimaac naagta inuu u galmoodo uu ka dhaarto muddo ka badan afar bilood muddo ka badan afar bilood marku dhaarto shan bilood lix bilood afar bilood iyo bar ayuu yidhi afar bilood iyo maalin ama afar bilood iyo laba maalin buu yidhi marba hadday afar bilood ka badan tahay muddada ou dhaarta yacnii uu xiray waa iilaa amase waa mulaq muddo asaga ma xadidin wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay inaanan adig ku jimaacaynin oonan kuu galmoonaynin sidaasuu ku dhaartay waa mulaq intaa marka imaa inuu in mulaq uu ka dhigo ama afar bilood ka badan uu ka dhigo haddii afar bilood ka yar uu dhaarto hal bil laba bil saddex bil afartii bilood uuba dhaartayba marba hadday afar iyo ka yar ay tahay ilaa lama dhaho oo meeshaasi marka ilaa ma yaallo ilaa sharci a ah ma yaallo amaa xadiidka nabiga sal l slama uu leeyahay marka aala rasuulullahi yani xadiidkii ahaa aala rasuulullahi sal l slama min nisaa'ihi shahran nabiga xaasaskiisa u bil ka dhaartay mujarad lxalif waay waa dhaar uun maahane ilaagan hadda oo musطalaxan wato sharciga ah ma ahan in laga hadlayo waayahay ee qofka laga dhaaranayana maxay noqonaysaa waa in qof markaa isaga yacnii xaaskiisa ahoo markaa yacni furiin oo ugu dhici karo waa inay xaas ay tahay zawjo inay tahay markay zawjay tahay aan leenahay marka waxaa laga wadaa waa qabaa waa furay ciddadii dalqadii bay ku jirtaa ciddatu dalaaq <coughs> dalaaqii rajciga ahaa ciddadiisii bay ku dhex jirtaa weli waa naag la qaba ilaa waa ku dhici karaa ayb waa in markaa un ay zawjo tahay waayahay taasaa marka aayaddan ay ka warramaysaayo alla wuxuu leeyahay liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna dhaaranaayeen min nisaa'ihim haweenkooda ka dhaaranaayeen aalaa sida badan laa yatacaddaa bimin min kuma tallaabo sida badan ayb calaa haadaa marka waxaa la yidhi mintaani bimacnaa calaa waay aalaa ile xalafa waay macnaheeda ficilka oo xalafadana ama wuxuu ku gudbaa calaa marka macnuhu wuxuu noqonaya liladiina kuwa yu'luuna dhaaranayaan min nisaa'ihim calaa nisaa'ihim calaa jimaaci nisaa'ihim naagahooda jimaacooday ku dhaaranay ayay ka dhaaranayaan ayb minta marka bimacnaa calaa in laga macneeyo ay calaa tarki nisaa'ihim naagahooda jimaacooda ka tegistiisa waqiila waxaa la yidhi mintu waa zaa'ida macnuhuna marka wuxuu noqonayaa liladiina kuwa yu'luuna min nisaa'ihim yu'luuna nisaa'ahum yani kuwa haweenkooda marka ka dhaaranaya abuxayaan isaga marka wuxuu rajaxay macno kaleba oo saddexaad oo mintu inay sababiye tahay mintu waaba sababiye ayuu isagu yidhi macnuhuna marka waxay tahay ey yaxlifuuna bisababi nisaa'ihim waxaana la tadmiininayaa macna alimtinaac ile dhaartu waxaa ku jira macno waxbaa layskaga reebayaa macna alimtinaac waxay ka dhigan tahay marka liladiina yamtanicuuna min nisaa'ihim mintu marka yacni waa gudbay markaas tadmiin in la geliyo ee mintana sababiye ay iska noqoto oo haweenkooda sababtooda ama dartood waayo waxay u dhaaranayaan waana ka tegistayna uga dhaaranayaan marka liladiina kuwa yu'luuna dhaaranayaan oo iska mancinayo min nisaa'ihim haweenkooda yacni xaggooda yani min nisaa'ihim min yani min tarki min min min nisaa liladiina kuwa yu'luuna dhaaranayaan oo iyaga marka dhaartii waxay wadataa macno oo wax iska mancin kuwa iska mancinayo marka min nisaa'ihim haweenkooda jimaacooda iska mancinayaan min jimaaci nisaa'ihim kuwaa waxay leeyihiin tarabusu arbacati ashhurin afar bilood sugashadood afar bilood in loo kortoo loo sugto ayb marka afar bilood marka la joogo muddadii uu dhaartay laga bilaabo haweentii markaa qadiyadeedii qaadigii usoo rafcinaysaa usoo koryeelaysaa qaadigii markii loo kor yeelo afartii bilood buu sugayaa muddadii afarta markay dhammaato labay u noqonaya marka qaadigii waa soo istaajinayaa waa soo joojinayaa laabo oo ku laabo xaaskaagii buu dhahayaa ama fur fa in faa-uu marka hadday noqdaan maxay u laabanayaan marka fain faa-uu hadday laabtaan maxay u laabanayaan wixii ay ka dhaarteen oo waxay ka dhaarteen muxuu ahaa jimaacu nisaa'ihim naaguhu naagta inay u tagaan haweenka ee jimaaca noqoshada marka waa in marka ninka yacni noqoshadiisu waxa uu u laabanayo waa haweentii jimaaceeda ayuu ku noqona <coughs> yacni waa u laabtay oo afka a ah laga yeeli maayo marka waa inuu yidhaahdaa marka yacni jimaacii waan u laabanaya haweentiina marka waa yacni inaan dhaartii aan ka dhaartay inaan u tegaayo waa kasoo laabtay waana u laabanaya ayb haddii marka cudurdaar laakiin markaas uu taagan yahay jimaacii ka celi karo isaga cudurdaar baa haysto maalan markaan waaba xanuunsan yahay afartii bil markay dhammaatay ee qaadiga la hor keenay ninkaan nin xanuunsan wa muddadan marka iyo sidaan hadda uu yahay nin haween ku jimaaci karo naag ugu tegi kara maba ahan cudurdaar markau haysto culimmada waxay yidhaahdeen waa inuu afka ka qiraal inuu sameeyo waa u laabtay waana ku noqonayaa inuu yidhaahdo waagii marka uu xoog iyo awood oo u helo ayaa markaas yacni markaa uu u tegayaa laakiin qofka aan cudurdaarka haysanin ee isaga caafimaadka qaba ee ordaya soconaya awoodi karo isaga marka fay-iisa fitu marka uu leeyahay fi'tu ilaa jimaacihaa jimaaceedan u laabtay ayaa laga rabaa haddii marka haweentii ay dacwooto ay tiraahda ninkii jimaaci ma yani uma laabanin dacwo marka dacwadii weli waa socotaa fain allaha alle afuurun hadduu marka laabto fain allaha alle hafuurun mid dembi dhaafid badan waay raxiimun oo naxariis badan fain rajacuu can ilyamiini bilwadi dhaartii bay ka noqdeen sidaasayn u noqonayeen fa in allaha gafuurun raxiimun marka maxay noqonay ninka maxaa laga rabaa inuu dhaartii ka kafaaro guto shan biloodaan ku dhaartay inaanan kuu tegaynin afar bil markii la gaaraa la ihaayo u laaba ama fur waa u laabtay buu yidhi waa ku noqday maxaa laga rabaa kafaaro gud dhaartii waa inuu ka kafaaro guto allana waa u dembi dhaafaa meeshaas marka maxaan ka fahmaynaa muddada iilaagu afar bilood ka badan wayn ayb waxaa kaloo meesha aan ka garanaynaa haweentu inay xuquuq jimaaca ay ku leedahay waxaa aada madhabta shaafici mashhuur isaga noqotay ama ku ah <clears throat> haweentii in la yiraahdo iyada <clears throat> jimaacu laysa min xaqihaa haweenta xaqeeda ma ahan jimaac ee taa marka haddii haweentu xaq aynanba jimaac u lahayn ilaaga macnihiisu muxuu yahay marka <clears throat> afar bilood kadib ninkan ama u tag ama ama fur maxaa loo dhahaa haddaynan xuquuq ku lahayn maa layska dhaho orad adiga xuquuq kuma lihid jimaac in marka cunto lagu siiyaad xuquuq ku leedahay keliya maxaa loo dhihi waayna marka ilaaga laftiisa waxaa laga garanayaa haweenta xuquuqdeeda ay wax u guursatayba waxaa ka mida jimaac <clears throat> ayb wain cazamuu haddii ay gooyaan aalaaqa furiin hadday gooyaan oo ay markaa yani haweentii uu iska furo oo meeshaa marka uu ku dalaaqo u furo fa in allaha alla samiicun mid maqlid badan waa caliimun oo ogaal badan in cazamu alaaqana waxaan ka qaadanaynaa ama laga fahmayaa ee culimadu ay ka fahmeen in afarta mudiyu arbacati ashhur afar bilood inay tagto keliya in furiinku uusan ku dhacaynin yani madaahibta qaar baa waxay qabaan haddii afarta bilood la dhaafo waaba dhacayba furiinka si yacni automatic oo furiinka iskaga dhacayba maba loo baahna inuu wax fur iyo ma loo baahna aayadda marka waa in cazamu talaaqa marka waxay daliil u tahay madhabkaa in laga xoog badan yahay tuse waayo mar haddii la yidhi hadday laabtaan ilaahay waa mid dembi dhaafid badan hadday dalaaqii go-aansadaan weli dalaaqa go-aankiisu wuxuu ku xiran yahay ninkii soo arkaysa marka mujarad afar bilaa dhammaatay furiinaa dhacay ma aha marka <clears throat> waa inuu ninku furiinkaas uu gaaro haddii uu furi waayo ninkii uu yidhaah ani wax furiinana ma samaynayo mana u laabanaayo haddii uu yidhaahdo xaakimka ama qaadiga ayaa hal dalqad ku furaayo qaadiga ayaa warqad qoraayo hal dalqad buu haweentii ku furayaa waayo qaadiga dadkaanuu matalaa oo dadka uu qaadiga u yahay isagaa mas-uulka ah nacam qof hadduu mas-uuliyaddii ku ciyaaraayo isagaa la wareegaayo mas-uuliyadda ayb ayb meel marka de aan qaadi ka jirin waa lagu dambaabaha meel aan qaadi sharciyaba ka jirin waxa shay ugu yar ayaa ku cadilmaayo oo qaadigii uu kala saari lahaa hadda sida tan oo kale nacam qaadi la-aan marka waxay keenaysaa naagtaas inay iska dhibaatooto ninkaas inuu dhib sii wado wax wax ka qabanayana aan jirin marka dadku in shawka iyo dad awood leh oo ay madax ka dhigtaan oo diinka ilaahay ku hago oo dadka qofka madluumka ah dulmigiisa yacni dulmiga ka qabto oo ka celiyo daalimka gacanta qabto oo dulmiga ka joojiyo midkan yacni madluumka garab istaago ee dadkao dhan ay dan u tahay nacam haddii kalena wax yar ayaa maanta dhan <clears throat> qaadi male iyo maanta dhan sida loo dhahayo ayaa lagu rafaadsananaya <clears throat> wain cazamuu hadday go-aansadaan adalaaqa furiin hadday gooyaan fa ina allaha alla samiicun mid maqlid badan waa caliimun ogaal badan wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quruu wاlmuطalaqaatu <clears throat> kuwa la furay haweenka la furay yatarabasna way suganayaan yacnii ha sugteen waa khabarun bimacna اlamri ha sugteen bianfusihinna nafahooda ha u sugteen halaathata quruu'in saddex qar'i ha u sugteen walaa yaxilu uma xalaal aha lahunna iyaga an yaktumna inay qariyaan maa shay khalaqa allaahu alla uu ku abuuray fii arxaamihina riximkooda iyo ilmogaleenkooda in kunna haddii ay yihiin iyaga yu'minna kuwa rumaynaayo bilaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe aayaddan axkaam badan oo furiin ku saabsan bay ka waramaysaa waxaa lagu bilaabay walmudallaqaatu haweenka la furay waa ismu waa ismu jamcin muxallan bial cumuumu keena meeshaa marka cumuumaa ku jiro naagaha la furoo dhan ayaa soo gelaya laakiin caamkan ama cumuumkan noociis waa caamun maksuus <clears throat> waa aayad caam ah oo laakiin la khasisay maxaa khasisay mukhasis oo waxaa ku dhacay munfasil ah yaa laga soo reebayaa saddex qolo oo la furay waa laga reebaa aayaddan mid waxay tahay waa naagta la furay iyadoon la duquulin oon loo galmoonin almuطallaqatu qabla duquulihaa intaan loo galmooninaa la furay waa la waa la nikaaxsaday iyadoon loo teginaa la furay middaasi saddex qar isugi mayse ciddo maba lahan iyada yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min cidati tactaduunaha waxaa kaloo laga soo reebayaa oo laga soo bixinaa walmudallaqaatuda kuwa uur kale naagta iyadoo uur lahaa la furay saddex qar'i ma aadayso wa ulaatul axmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna kuwa uurka u saaxiibkaa waqtigoodu waa inay uur ka dhigaan qolo labaad waay waa laga bixinaa cumuumka aayaddan kuwa waa laga saaraya aayaddaasaa ka saarayso qolada saddexaadna waxay tahay naagta xaydka ka quusatay maba ku dhacaba xayd da-diisii bay ka baxday oy ka tagtay ka baxday middaa iyada walaa-i isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum <clears throat> faciddatuhuna halaathatu ashhurin walaa-i lam yaxidna kuwaas ayaga marka saddex bilood oo bilahan qamariga ahee caadiga ah ayay iyagu ku tirsanayaan <clears throat> saddexdan qolo marka cumuumkan waa laga soo bixina ee midda laga dhintayna midda laga dhintay iyada lamaba furin soo maaha <clears throat> furqada iyo waxaa kala jirto waxa la yihaha furqa furqada ninkay naagta nikaaxooda markuu kala tegaayo oo ninkay naagta ay kala tegaayaan furqatun bimowtin iyo furqatun bixayaatina loo qaybiyaa ninku naagta iyo ninka inay ku kala tagaan geeri midaa dhintay labadooda bis nikaaxii meeshaas ku dhammaaday furqatun bimowtina la dhahaa middaas afar bil iyo toban waay hadduu ninku dhinto naagta afar bil iyo tobanay tirsane ilaa inay uur leedahay maahani waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashran aan noo imaan doonto in shaa allah furqatun bixayaatin nolol inay ku kala tagaanna labay u qeybsantaayo waxay tahay bidalaaqin inay furiin iyagoo noolay kala tageen waa isfureen ama bifaskin fasak inay ku kala tagaan furiin ma dhicina fasakhaa dhacay mid walbaana furuuc iyo axkaamo darfo badan ayuu leeyahay hadda marka maxalushaahidku waxay tahay waalmuطallaqaatu naagaha la furay oo dhan ayaad moodeysaa aayaddu si siyaaqeedu ama yacni aayadda siiqada ay ku timid waa sidaas laakiin caamun maqsuusun waayo saddexdaas naag naagood ayaa laga reebaya meesha marka maxaa kusoo haray naag la furay oo iyada marka yacni aan uur lahayn oo iyada markaa yacni xayd uu ka imaado kuwa dhiigga helo ah ee isla markaana la duquulay ayaa halkan ku yaa kuusoo gelaysa bis waay waalmudallaqaatu haweenkii lasii daayay ee la furay yatarabasna way u koranayaan oo waa suganayaan yacnii ha sugteen waayo marka khabarun bimacna almri bianfusihinna nafahooda maxay ka istaagayaan marka ay ka joogsanayaan can itaswiiji in la guuriyo in la guuriyey naftooda uga istaagayaan istaagayaanay uga joogsanayaan ayib halaathata quruu'in saddex qar-i dhexdiis ayay naftooda ula yacnii uga joogayaan guur halaathata quruu'in marka quruu waa jamcu qar-in qar-in marka la yidhaahdana qar-igu marka muxuu noqona <clears throat> laba tafsiir baa ku jirto culimada qaarna waxay leeyihiin alqar-u huwa alxaydu qar-igu waxaa laga wadaa alxayd xaydkaa laga wadaabay qaarkood marka iyagu ay leeyihiin <clears throat> ee qaar kalena waxay leeyihiin qariga waxaa loo jeedaa xaydka maahane duhrigaa loo jeedaa ismigan marka ayaa mushtarag ah luqada carabiga t yani wuscigeeda waxaa ka mida luqada carabiga kelimaad waxaa jira iska macaanidooda iskasoo iska soo horjeedo hal kelmadna ay tusayso kelimaad iyaga marka waxaa jiro iska soo hor yacni hal kelmad oo laba macnood did isku ah ama cagsi isku ah tusayso <coughs> ayaa jiraan kuwaasaa marka alqar-u kalimatu lqar-i kuwaas ayaa marka uu ka mid yahay ee macaanideedana marka de culimadii waa isku khilaafeen saxaabadii <coughs> jamaaca min alculamaa waxay ku tageen xayd in laga wado cumaraa ka mida cali bnu abi aalib baa ka mida ibnu mascuud baa ka mida ibnu cabaas ayaa ka mid ah in xayd lagu fasira saddex xayd ayay suganaysaa xasanulbasri iyo mujaahidna sidaasay ku tageen fuqahadana awsaaci iyo sufyaan thawri iyo xanafiyadaa sidaa ku tageen waxayna daliishadeen iyaga xadiidkii nabiga sal alla ly slam uu yihi daci salaata ayaama aqraa'iki <clears throat> salaada iskaga tag maalmaha xaydka uu kuu joogo salaada ka tag maalmaha ay daahirka tahay salaad lagama tagee maalmaha xaydkaa laga tagaa idan qar'igu waa xayd bay dhaheen marka jamaaca min alculamaana waxay ku tageen qar'igu in duhri laga wado waana qowlka zayd bnu thaabit iyo cabdullaahi bni cumar iyo caaisha iyo ay ku tageen waana qowlka alfuqahaau sabca xilligii taabiciinta madiine waxaa joogay niman ku caan baxay oo magacooda yani alfuqahaau sabca lagunaa la dhihi jiray sidaasay ku tageen zuhrina waa ku tegey imaamu maalik iyo imaamu shaaficina sidaasay ku tageen waxayna deliishadeen xadiidkii ibnu cumar ee ahaa murhu falyuraajichaa xataa tadhura in shaaa amsaka wain shaaa طallaq qabla an yamasa fatilka alciddat alatii amara allahu an tudallaqa laha الnisaa ibnu cumar baa naagtiisa furay iyadoo xayd qabto markaa ayaa nebiga loo sheegay sal l l slam ha ku laabtuu yidhi ee markuu xaydku ay ka daahir noqoto oy xaydka ka qubaysato oo ay duhrigaa duhri ay gasho riwaayaadka qaar waxay leeyihiin duhrigaas haddana xayd ha xaysho duhriga dambe isagoon taabanin markaa oo iyadoo daahira oo unan taabanin ha furo fa tilka alciddatu alatii amara ciddada alla amrayo tirada yacni lagu qaabilayo taas waayuu yidhi nabiga sal alla ly slam marka xadiidkan muxuu ka hadlayaa laba maadaba waa u xoog badan yahay dalaaladiisu maadada koowaad waxa ay tahay isaga horta wuxuu ka warramaa baabka hadda aan ka hadlayno ciddadiibuuba ka warramaa maadada labaadna wuxuu ka warramayaa ciddadii waktiga ay bilaabmayso ka hadlaa waktigii ay bilaabmaysayna waxaa laga dhigay markay daahir aan loogu tegin tahay naagta marka iyadoo daahir ah oo aan xayd qabin oo aan duhrigaas loogu tegin ayaa la furaa marka la furo koow waa tirsanee duhrigaas haddii duhrigaas macno ouna lahayn oo xaydka laga bilaabayo tiradaas dheer sharcigu maba naagta sidaa maba loo dhibeenba waxaa la dhihi lahaa marka xaydka uu ku dhaco fura si xaydkaas looga bilaabo saasaa la dhihi lahaa maadaama aan la dhihin ee la yidhi xilliga ay daahirka tahay ha la furo ciddadu markaasay koow noqonaysaa meeshaa marka waxaa laga garanaa saddexdan macduudkan la tirinaayo shaygan la tirinaayaba waa duhriga marka nacam ee ma aha waxa la tirinaayo xayd ma aha ayb fatilka alciddatu alatii amara allahu an yudallaqa laha annisaa ee aayaddana waxay leedahay yaa ayuha nabiyu idaa dallaqtum nnisaaa fatalliquuhuna liciddatihinna maxaa laga wadaa ay liqubuli ciddatihinna ciddadooda markay bilaabmaysaba fura oy qaabilayaan goorma noqday marka nebigaa fasiray sal ll ly slam haweenta ciddadeeda goormay istiqbaalaysaa iyo qaabilaysaa marka iyadoo daahir alla furo oon loo tegin saas marka xadiidkan cidduu ku saabsan yahay kan ayaga culimadii hore ay soo daliishadeenna muxuu ka warrama salaad iyo dahaaro shayga marka mas'alada laysku haayo haddii daliilka laga keeno dhexdeeda waa ka xoog badan yahay baab kale in laga keeno daliilka sidaasaa marka alaqraa' ladhaaru ay ku raajaxsan tahay waana sida madhabta shaaficina ay tahay saas e, waxaa kaloo iyadaa xagga luqada lafteeda siyaaqa aayadda marka la fiiriyo wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quruu'in cadadkii waxaa la geliyey ta macduudkiina waa jamac saddex ilaa iyo sagaal inta u dhaxayso cadadkay macduudku calaa kayri اlqiyaasay ahaa jirtay soo maaha naxwada qari marka isagu muxuu ahaa marka qari waa mudaker liajli yani inuu mudakar yahay darteed ayaa ta loo geliya halaaatada ila waa cagsi ma ogtahay naam macduudkiia mudakar noqday cadadkiina marka wuxuu noqday muanaoo ta-a la geliyey duhri iyo xayd labadaasna xayd waa muana asmaada muanathku xayd uu ka mid yahay duhriguna wuxuu ka mid yahay asmaada mudakarka ah marka meeshaan marka inuu duhur yahay daliilay u tahay ta'daan baaba daliil u ah sidaasna culimada qaarkood way yidhaahdeen ayb maamed sheekh maxamed alamin shanqiidi uu ka mid yahay waayahay marka halaathata quru-inta halkaa marka aan uga baxno ayb saddex duhri bay marka yacni ay suganaysaa kan lagu furayay ka bilaabay koo markay duhrigaa ka baxdo duhriga la tirinaana kee waayo waa duhriga u dhaxeeya beyna xaydatayni duhri waxaa laga wadaa laba xayd udhaxeeya ayaa la xisaaba kan lagu furayaa laga bilaaba xayd bay gashay haddana duhri bay waa ka dhaqatay xaydkii duhriga labaa la dhahayaa kii labaad xayd baa ku dhacay labaad waa ka qubaysatay duhri saddexaaday gashay kii saddexaad duhrigaa saddexaad markuu dhammaado oo xaydka saddexaad dhibicda dhiigga xaydka saddexaad markay soo bilaabata naagtaa ciddadii waa ka baxday xaydkaas saddexaad waa lagu dhex nikaaxsan karaa waan loo tegaynin maahane ninka guursado wounan u tegaynin ma ahane laakiin marka naagtaa nin kale waa guursan karaa haddii lasoo cesho waayo saddex duhri marka sidaasaa loo tirina walaa yaxilu lahunna walaa yaxilu marka ha sugteen baa laleeay marka saddex maxaa looga dhigay oo laba looga dhigi waayo shan maxaa looga dhigi waaye dhinac arintan waxay ka tahay tacabud dhinacna macquululmacnaa waay dhinac macnaheeda waa la garan karaayo waxaa la isdhihi karaa xoogaa muddo in la siiyo qofka uu bal ninkii dib isugu laabto ninkii haweentiisi ay dib iskugu noqdaan waa la dhihi karaa dhankaa marka waa xikmadda ku jirta waa la fahmi karaa laakiin in saddex laga dhigo oo aan afar laga dhigin waxaan inaga gara karna maaha dhinac kale iyada lafteeda marka laga fiiriya haweentiina inaan lasii dhibin yani sida gaaladoo kale yani ummadahan yani kirishtaanka oo kale laleeyahay marka laba sano oo separation ay ku jirayaan laba sano markii ay dhammaato kabacdi haddana waxaa loo gudbaa eh, divorce iyo furiina loo gudbaa <clears throat> waa dad un maanta yani sanado badan iska laalaada way oo aan waxoodii marka la dhamey karin marka fursadii ninkan uu kusoo noqo lahayna sharcigeenna waa siiyey naagta lafteedana de qof maanta dhan in layska haysto oo yacnii qofka wax kaley guursan lahayd oo waa tegi lahayd in layska haysto iyadoo lafteeda dhib baa ku sugan saddexaa marka laga dhigay sharcigu uu doortay saddexdaasaa la fiirina riximkeedaa la hubinaa keliya ma aha arrintu marka waayo riximkeeda haddii la hubinaa hal xaydaa lagu hubi karay soo hal xayd markay xayshaba iska socaa la dhihi lahaa wax kalena marka meeshayda waa ku jiraan oo laa tadrii lacala allaha yuxdiu bacda dalika amrahu haddii iyada marka xaydkii ou ay weyse ka waran maalan waa nuujinaysaa xaydkii baaba male xayd ma naagaha qaar markay nuujinayaan xayd uma imaado ciddadaasi marka see laga yeelaa ama cudur iyo jiraa timid jiro darteed buu xaydkii la tegey labadaas xaaladba marka waa iska sugaysaa intii intii markaa yacni hadda waxa caarid haddii uu iska yahay oo hadda nuugmo iyo wax lamida ay tahay waa la sugaa ila nuugmadooda waa laga baxaa iyada waqtigeedu ma dheereen ninkaa nasiibkiis ciddadiisa waa un u dheeraatay ila naagtan mar hadday min dawaati lxayd ay tahay waa in xaydkaa un lala fiirshaa duhrigaa xayd ku xiran macnaha haddii marka cudur ou yimid cudurkiina uu xalismi waaye maxaa la sameynaa qowlka jadiidka ee madhabta madhabta shaafici ay ku socotaa wuxuu leeyahay ilaa ay ka quusato xayd da-dii ay uga quusanaysa la gaaro waa taagnaanaysaa waagii marka ay gaarto konton sano iyo waqtigii xaydka looga quusanayay ayay saddex bilood ku tirsanee horay u soconeen markaasna waxaa la isdhihi karaa markaasi maxay haweentaasi maxaa u yaalban <clears throat> qowlka qadiimkee shaafici <clears throat> wuxuu waafaqsan yahay madhabta maalig wuxuu leeyahay haddii cudur uu yimid oo dhibaatada ay dhacday sagaal bilood ha sugto markay sagaal dhammaato saddex bilooday markaas tirsanee oo bilaha qamariga ah sidaas kabacdi wixii marka waa guursaneyn hagtaas waa iska guursan kartaa haddaad fiiriso markaa dhib yaraanta iyo sida yacni uu keenayo yacni eh, yusriga iyo islaamka iyo axkaamta ku jirta markaad fiiriso eh, haweentaasi marka iyadoo labaatan jira haddii cudurkaa ku dhacay ama dhibaatadaas ay ku timid in la yidhaha konton sano iska gaar oo soddon sano ciddo unbaad ku dhex jirtaa ninkiina unaa kale iska guursa karo xoogaa meesha tadyiiq aad u daranaa ku jiro haddii lagu fadwoodo marka madhabka madhabta imaam maalik iyo qowlka qadiimkae shaafici waxba ma dhibayso hadduu nin qaadi go-aankaas qaato oo uu sidaas marka wax ugu jawaabo ee naag nin leeyaha layska qabaa iyo min la dhaha ma ahan maadaama masaladu ijtihaad un ay tahay oo culimada marka ay iska ijti iyagu markaa ijtihaadkooda un uu yahay waayahay walaa yaxilu uma xalaal aha lahunna iyaga uma xalaal aha an yaktumna inay qariyaan maa kii khalaqa allaahu alla uu abuuray fii arxaamihina maa shay khalaqa allaahu khalaqahu llaahu alla uu abuuray fii arxaamihina uu ku abuuray raximkooda dhexdiisa oo waa maxay ilma ah oo maxoo kaleu noqon karaa oo xayd ah yani marka xaydkii ku dhacay siduu ugu dhacay ha u sheegaan yaanay qarinin iyadoo isdhahaysa ninkan ciddada ha u dhammaato oo ha ka dhammaato ama nin kala guurso ama ninkan yacnii dedeji iyadoo isdhehayso yacnii yaynan been sheegin oo ilaahay ha uga cabsato <clears throat> ile naagta saddex jeeraan duhri helay wax iyada un ay og tahay waayo dabcan cid kale aynan ogaa karin ilaahay ha ka cabsataa la yihi marka meeshaas soo ma ayib culimada marka waxay qadaraan <clears throat> Ah, inta ugu yaray qadaraan oo lagu rumaysan karo hal bil iyo waxoogaa yacni hadday tiraa saddex jeer baa xayd ii yimid saddex duhri baan kala helay ee wixii suurtagal noqon karo waa laga aqbali karaa iyadaana markaa yacni looga di loogaga diin dhigaa sida aayaddanba ay tilmaamayso walaa yaxilu lahuna uma xalaal noqonaayo an yaktumna inay qariyaan maa wixii aladi ay ladii kii khalaqa allaahu khalaqahu llaahu alla uu abuuray fii arxaamihina uu ku abuuray ilmagaleenkooda dhexdiisa oo xayd iyo ilmaba ah ma inay qariyaan ma aha marka haweenta inay ilmihii iska soo tuurtana ma aha uur baa jira maalan wax cilaa dhib ma jiro iyadii baa waxay leedahay iga soo xaaq ilmahan waxaan rabaa ninkan inaan ka xoroobo oo markaa yacni aan nin kale iska guursado ama ilmahanba ninkan uma rabo qofka dhakhtarka waxaa la rabaa ama yacni qofka goob caafimaad joogo waxaas inuu ilaahay uga cabsado nacam sida haweentii iyada sidaan loo leeyahay isagana inuu alla uga cabsado oo markaa yacni cillo la-aan iyo waxaa inay inuu sameeyo ama yacni iyadoo marka baahi keenaysaa aynan jirin ee hadday baahi jirtana dadka ay khusayso inuu ogeysiiyo oo ninkii ilmaha lahaa iyo haweentii iyo kulligood iyagoo og inuu sidaa marka shaqadaas marka uu saa ku galo haddii hadday xaalad marka daruuro ah ay taallo haddii kale la eh, oo aynan jirinna inuu isaga hawshaa sameeyo sax ma aha magaaladan dad badan oo ficil xumadaas ku kacaa jiro oo iyaga marka yacni naagaha intay uur qaadaan ama zinaha ku qaadaan ama si kaleba ha u qaadeene oo nimankoodii intay usoo uur u yeeshaan intay iskhilaafaan war waxaan igaba daadi isaga dhanba ninkaan anu ilmo inaan u haayo ma rabee haddii marka dhakhtarku uu iska dalaqsado waxa uu sameeyo xaaraan uu cunaa wuxuu ku qaadanayo waa xaaraan wixii meeshaas jinaayadaas ilmahaas uu dilaayo waa loo haystaa waa lagu maxkamaday karaa laftiisa ilmaha janiinka sidaa uu yeelaayo xag allana dhibaata yani u khatar ugaga sugan yahay ayb dadka marka waxyaabaha ku shaqaysanayo ilaahay inay uga cabsadaan in kuna hadday yani walaa yaxilu lahuna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihina wuxuu ku abuuray uma xalaalaha inay qariyaan in kunna haddii ay yihiin iyaga yu'minna kuwa rumaynaayo billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri hadday alle aakhire rumaysan yihiin iyaynan qarinin waxaa calo uurkooda ku jiro ama riximkooda dhexdiisa ah wa bucuulatuhunna nimankoodii iyaga furay markaa oo dalaaqa rajciga ku furay ayaa xaqu ku xaqnimo badan biraddihinna iyaga celintooda fii daalika muddadaadaa saddexda qari dhexdeeda in araaduu hadday doonaan nimanku islaaxan hagaajin hadday doonaan halkanna rajcadii baa aayaddan alla uu uga hadlaa alla wuxuu leeyahay wa bucuulatuhunna nimankoodii iyaga mar haddii nimankoodii weli la leeyahay meeshaa laba shayba kala garo ogowo ninku hadduu naagta saddex ku furo ama dalqadii u dambeysay saddexaad uu ku furo amase ciwad uu ku furo dalaaqun biciwad oo wuxuu yidhi haddaad isiiso kun dollar waa ku furaa waa ku siinayay tiri waa laai waa waa laasimsatay intaas marka ay awaantu ku sidaas yacni lagu furo ninkaani oo bucuulatuhuna axaqu biraddihinna kuwaas kuma jiraan haddii saddexdii ka dhammaatayna isaga xaq uma laha ma soo cesho karo ama saddex dalqadood oo isku jirto ku furay isaan sheegi doonno ama hal halow ku furay ama laba yani waxaan ujeedaa ama hal dalqadow ku furay laakiin lacagow ka qaatay bedel ayuu ka qaatay iyaga kuwaa marka yani kuma jiraan waayo qofkaasi marka zawj maba ahanba isaga naagtana waa ka baa-intay soo ceshasho xaq uma laha kaas midka soo ceshashada leh waxay tahay isagaa iska furay ciwad iyo lacag ou ka qaatay ay ku heshiiyeenna kuma furin hal dalqadou ku furay ama laba dalqadou ku furay oo weli waxbaa u harsan kuwaas marka iyagu waa nin weli waa zawj naagtaasi weli waa la qabaa haddii ninkaa uu dhinto way dhexlaysaa iyada oo waa isdhexlaayaan axkaamtii zawjiyada oo dhan ayaa dusheeda ahaa ayaa ahaanayso marka laga reebo inay isu galmoodaan ay isu tagaan uma bannaanan leanna waa isfureena laakiin inta kale wixii axkaam nafaqa ninkii biilkii waa laga rabaa gurigii waa laga rabaa haddii la dhinto tawaarus iyo isdhexlid waa jirayaan wahaakada kaas waay marka wabucuulatuhunna nimankoodii dalaaqa rajciga ku furay ayaa xaqu ku xaqnimo badan biraddihinna celintooda ayagaa ku xaqnimo leh oo ku xaq leh fii dalika fii dalika fii tilka almudda muddadaas dhexdeeda fii dalika kaagaa dhexdiisoo saddexdaa qar-i ciddadaa inta lagu dhex jira ninkaa ku xaq leh isagaa ku xaq leh marka maxaa laga fahmaa waxaa laga fahmaa naag la furay oo dalaaq rajciga lagu furay in la soo celiyo naagtana fasax loogama baahna ciddeedana fasax loogama baahna naagta aabaheed wax shuqulow ku leeyahay marina waayo allah wuxuu leeyahay wabucuulatuhuna axaqu biraddihinna waalidkeedna asaa uga xaq leh iyada nafteedana isagaa uga xaqle oo marka yani naagtii marka lasoo celina aniga raalli kama anoon raalli ka ahayn uu isoo celiyey naaga dhahayaad arkee raalli ahaanshada shardi maba ahan raalli ahaanshadaas dee inuu isaga dee iska yani la hadlo yacni maadaama uu inuu soo ceshto ou rabo dhaqan ou ka rabo isaga ha iskala heshiiyey waa baabtaas laakiin rajcadu kuma xirna iyada inay ogolaato ayb weli naag ile ninkan laftiisa muqaabil guri baa laga rabaa waxaa laga rabaa nafaqa ku waajibayso howlo badana isagaba dul saaran ounan ka dhaqaaqi karin waa inuu marka xuquuq leeyahay isagana taas marka iyada marka isagaa ku xaqnimo leh aayaddu saasay tilmaamay muddadaas dhexdeeda fii dalikana maxaa laga qaadanaya haddii muddadaas laga baxo waa u dhammaatay naagta iyadaa nafsadeeda xor u ah ciddadii baa dhammaatay sooma ceshanin markay dhammaatay kadib ayuu rabooday waa inuu nikaax cusub iyo doonid cusub iyo rabitaankeeda lagu galaa markaas maa sidii markii hore uu usoo guursaday oo kale ayay iyaduna arrintaa ay noqonaysaa waxaa laysku khilaafay marka markay ciddadii dhammaatay kadib buu wuxuu yidhi waa kusoo ceshtay aniga hadda ka yani intaad ciddada ku jirtay ayaan kusoo ceshtay waktiga la joogana ogo waktigii ciddada dhamaa dhammaatay intay ciddada jirtay shib ayuu iska ahaa waa dhammaatay naagti ciddadii waa ka baxday guur iyo isku diyaarinay markaasu wuxuu leeyahay maya adiga weli waa waa ku soo ceshtay yii goormaad isoo ceshatay intaad ciddada ku jirtay ma laga yeelayo isaga iyada ayaa falqowlu qowluhaa qowlka la maqlaayo qaadiga uu maqlaa iyada warkeeda waaye waxay ku dhaaranaysaa inaynan ogeyn inuu soo ceshtay ilaa ma ogtaha waxay ku dhaaranayso waa soo yani ima soo ceshaninaan ku dhaaranaya de ma dhihi karto sababtoo ah soo ceshadku isaga ficil ku xiran wayna isaga ficilkiisana iyada ogaal uma yeelo karto laakiin waxay ku dhaaranaysaa inaynan ogeyn falqowlu qowluhaa maca yamiiniha waa la dhaarinaa iriday ka baxaysaa shuqul haddii baabka sidaa aan la yeelin ninku markuu naagta inta waaxuu samayn karaa guurkuu ka xayiri karaa mar allaale markay ciddadii dhammaysato guur isku dayda uu leey may waa kusoo ceshta hadda ka hor de isaga warkiisa la yeelaayo idraar iyo dhibowba ku samayn karaan uu ugu sameynaa arrintaas ciddada dhexdeeda haddii laysku khilaafana shalay aan kusoo ceshtay oo ciddada ku jirto shalay baan bu aniga kusoo ceshtay ciddadiina ma dhammaanin falqowlu qowluhu isaga warkiisaa la rumaysana markaas sababtaa waxay tahay ciddadan isaga awalba lahaa hadalkiisay ku xiran tahay ogaalkiisay ku xiran tahay saasaa marka labadaas loo kala qaadaa marka waqtiga ciddada dhexdeeda ay ka gadaaleen labadaas ayb in araaduu hadday doonaan waay marka nimankii baa ku xaqle baa la yidhi in araaduu hadday doonaan islaaxan hagaajin meeshaana marka waxaa laga qaadanaa <coughs> ciddada waagii hore waxaa jiri jirtay jaahiliyadii ninku naagtuu furaa waa iska dalaaqu tira ma lahayn waa fura waa soo ceshana waa fura waa soo ceshana ciddada markay dhammaato iska soo celina waa dhibayaa marka naagtii shaarici marka wuxuu sameeyey dalaaqii fursad ninkii waxaa la siiyey laba jeer marka saddexaad ceshadkii iyo xaq maba u yeelanayo dhinac kalena waxaa la yidhi war markaad wax soo ceshanaysaan ceshasho aada wax ku dhibaysaan iska ilaaliya marka allah wuxuu yidhi in araaduu islaaxun hadday wanaag iyo hagaajin ay rabaan ayay xaqaas leeyihiin xaqa ilaahay ku siiyey marka ma bannaana inaad dad ku dhibto shaygan ilaahay rajcada wuxuu u jideeyey in wax lagu hagaajiyo ee uma jideynin in naag lagu dhibo ama dad yani lagu dhibo marka in araaduu islaaxun baa shardi looga dhigay waa xaaraan marka inuu naagtii soo celiyo isagoo la dhibtamaayo oo iyada dhibaayo xaaraan inuu sidaas yeelo waana ku dambaaba walahunna haweenkii waay marka rajcadu waxaa kale culimmada uga hadlaan maxay ku sugnaataa rajcu naagtan waa la soo celiyey goormaa la dhihi karaa rajcadu culimada waa isku khilaafsan yihiin oo qaar waxay leeyihin waxay ku sugnaataa qowl waa inuu yidhaahdo raajactuki waa kusoo ceshtay markhaati buu u sameynayaa waa markhaati gelinaa waa so waa kusoo ceshtay hadday iyada maqan tahayna way ka maqan tahayna inuu yidhaahdo raajactu fulana iblaayan u laabtay nikaaxiini markaasaa uu markhaati ku geliya waashhiduu dhaway cadlin minkum buu alla yiri markhaatida marka waajib miya mase waa sunno qowlka qadiimkae shaafici waa waajib qowlka jadiidkana wuxuu leeyahy waa mustaxab waajib maaha waa sunno amarku laakiin wuxuu keenayaa un wujuub qariino iyo wax ka sarfiya oo ka leexiya haddaan la helin in markhaati la geliyo la qorana waxay u fiican tahay in markhaati la geliyaa oo la qoro waxay u fiican tahay hadhow muranka imaan karo hadhow muranka imaanaya ayay u fiican tahay ayb marka rajcadu qowlkaas wuxuu leeyahay waxay ku sugnaanaysaa hadal waa inuu ku hadlaa waayo haddii la yidhi markhaati geliya markhaati maxay ka markhaati furi karaan hadalay ka markhaati furi karaan ee markhaati hadda ninkii jimaac naagtiisa uu ku sameeyey markhaati kama furi karaan soo ma garanin bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin aimada mida rajcadu waxay ku sugnaan kartaa bilficli bilficli marka waa maxay naagtii uu furay hadduu intuu iskaga tago ou gurigii intuu iska tago ou gal u galmoodo oo uu jimaaco jimaacaasi markaa rajcu tusaa marka waxay leeyihiin marka bilficli rajcadu waa ku sugnaataa alimaamu shaafici laakiin arrintaa isagu waa diidayaa weliba waxay ku yeelanaya buu leeyahay mahru mithli jimaacaas uu ku sameeyey iyadoo ciddo ku jirto hadal uunan kusoo celinin yacni mahru mathali waxbayba ku yeelanaysaa ninkaa marka waa la kala geynaa hadda waxaa la leeyahay soo cesho haddaad markaad rabto inaad soo ceshato isaga marka agtiisa bilqowlay uga sugnaanaysaa bacdi ahlilcilmina waxay uga sugnaanaya agtooda bilficli ixtiyaadkuna wuxuu ku jiraa nusuustana u dhow bilqowl waayo haddii mar la yidhi hala markhaati geliyo waxa la markhaati geli karaa ficil maahana waa qowl ayb markhaatidu marka iyada rajcadu markhaati la-aan waa ansaxe wujuub iyo waajib waaye iyo sunno waaye markaan leenahay ansixitaanka kama hadlayno walahunna haweenkii waxay leeyihiin oo u sugnaaday mithlu ladii kii oo kale ayaa u sugnaaday calayhina korkooda ahaaday bilmacruufi si macruuf abay ah ayuu ugu sugnaaday walahunna haweenkii waxay leeyihiin mithlu ladii kii oo kale calayhinna iyaga dushooda ahaaday oo min alxuquuqi ah xuquuqda ayaga lagu leeyahay xuquuq la oo sidaas oo kale u waajibto ayay haweenku ku leeyihiin ragga korkooda yacni bilmacruufi si la yaqaano oo sharciga iyo caadada jaariga ahee wanaagsan lagu yaqaano walirijaali ragga ragga waxaa u sugnaaday calayhina haweenka korkooda darajatun ayay ku leeyihiin dushooda daraja ugu sugnaatay <clears throat> meeshaa marka darajada halkan laguma qeexin suuratu nisaa aan ugu tegaynaayo darajadu waa qawaamada mas-uuliyaddii guriga iyo taladii guriga iyo inuu leeyahay isaga الrijaalu qawaamuuna calى الnisaءi bima fadla allahu bacdahum calى bacdi wa bima anfaquu min amwaalihim marka derajadaas la siiyana ogow layskama siinine midna waxay u laabanay xagga caqliga iyo hab abuurka alle sida badan marka ninku deganaan iyo dhabar adeyg iyo yacni dulqaad iyo waxbuu leeyahay waa dhici kartaa niman aan dulqaad lahayn oo ka dulqaad badan waa layska heli karaa laakiin jinsiga nimankay naagaha marka la fiiriyo ee furiinkan iyo guri dhaqidiis iyo ninaa ku dulqaad badan midna waxay u laabanaysaa waajib sharci ah oo ninka la saaray waa maxay inuu biilo ninka haweenta mar haddii isaga waajib dheeraadoo wixii dhaqaale gurigaa ninka la dul saaray deganaan iyona caqli ahaanna alla uu ka badnaysiiyey ninka haweenta iyo isaga qawaamada iyo guriga iyo mas-uuliyaddiisii loo saaray darajada aayaddan ay sheegaysana aayaddaasaa fasiraysa marka bacdi ahlilcilmi waxay ku fasiraan darajada in laga wado dulqaadka oo isaga marka dee dulqaad iyo waxyaabaha wallaahu alle casiizun alla addoommadiisa ka adag waa xakiimun falsan marka mid walba xuquuqda lagu leeyahay sidii ilaahay ugu waajibiyey inuu u guto ayaa laga rabaa haddii xuquuqdii sidii alla u waajibiyey loo guto markaa yacni gurigaasna si fiican u dhismaa dhibaato mujtamaciina marka yacni gurigaasi qiima ugu fadhinaa marka fardi ahaan iyo mujtamac ahaanba axkaam cadaalad ku dheehan oo cadaalad ay ku sugan tahay ayuu rabbi waajibinayaa subxaanahu watacaala marka axkaamta qoyska qur-aanku sidaan ayuu aada ugu taagtaagsaday oo qur-aankii yacnii nikaaxii furiinkii ninkii naagtii yacnii qaabkay hadday isfuraan isugu laaban lahaayeen nuuj axkaamta nuugmada iyo ku tacalluqdo ninku markuu waaweyntii ka dhaarto dihaarkii wax fara badan oo axkaam qoys oo haddii la ururiyo kutub dhan laga alifi karo ayuu islaamku qabaa oo qur-aankii iyo sunnadii nebiga iyo a ay qur-aankii sunnada nooga istimbaadeen waxaa la yaab leh marka ummadda caqligoodu inuu meel kale aado iyo kuwa iyaga dadka ku qasbaayo axkaam jaa-ir ah oo annaga iimaankeenna aan u qalmin dhulkeenna aan u qalmin dadkeenna aan u qalmin iyo dhaqankooda oo meel inta laga soo guuriyey lagu furay waddankan dhexdiisa lagu furay lagu dul furay shayga markaad meel kasoo guurinayso horta meeshaan ma u qalmaa mase uma qalmo in la dhaho awal shay shayga ugu horreeyo laga fiirinaana waa iimaanka dadkan ayb <clears throat> marka arrintaas marka wada dhibaatadeeda waqti horena waa soo bilaabatay ilaa maalinkan maantana wixii ka dhashay iyo aahaarteedii waana daba taagan tahay nacam waad ogtihiinoo marka xeer kacaankii xeer uu sameeyey xeerka qoyska lagu magacaabay oo ilaa maanta ay dad wax ku dhaxleen oo hadda dad ay wax ku haystaan dadaa guryo iyo maal ku haysto xeerkaas qoyskae foosha xumaan ee jaa'irka irka ahaa ee jowrka ku dhisnaa ayay wax ku haystaan dadkaasi marka waa inay dib u celiyaan wixii waayo hab ilaahay dhaxal u jideeyey baa inta la baal maray ayaa naagihii baa layska siiyey casabadiina iska tagaa la yidhi maxaa ka dhashay marka maalkaa qofku xalaal mau u noqona abadan maya dadna waa u dhinteen arrintaa darteed iyagoo xaqa ka caddaynaayo ayaa gardarro iyagoon wax ay geysteen aan jirin ayaa dhulka looga hoos mariyey ayagana maxkamad alle ay sugaayaan iyaga iyo ciddii waxaa ku samaysay labadoodaba allah u dhexeeya subxaanahu watacaala innaga nool marka maxaana laga rabaa hadda maa nina si fiican kii si fiican u dhintay iyo kii si xun u dhintay xag allay aadeene innaga nool waxaana laga rabaa axkaamta inaan ku qanacsannahay axkaamtaasna markaa aan u xuguntanno oo aanaan marka uxuguntamin waxyaabahaas haddii adiga maal kuu badanayo xugun jaa joor ah oo xugunka alla khilaafsan hadduu adiga maal kugu badanayo iyo haddii uunan kugu badanaynin mar walba tii alle inaad ka aadid taasaa muhima maalinkan maantana qaanuunka haweenka xuquuqdoodu ilaaliyaa la leeyahay intii hore waab kasii batayba waana ka joor badan yahay maalinkan maantuu ka daran yahay waayo tii hore waxyaabay ku kokoobnaayeen maanta laakiin shay walbo farta lala geliyey axkaamtii haweenkaoo dhan taas dhaxal iyo furiin iyo ku tacalluqay midda hadda socotaa waaba kasii daran tahay suuratu nisaana axkaamta qoyska waa ugu tegi doonaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabihi